khaas ma laha laakiin maqaasidii iyo guud ahaan shariicadii wixii ay rabtay sidee sideeba ama yaqiintii kaamilyeelka u dhow ama hadafkii iyo maqsadkii shariicada xaqiijin og kadib taa dambe aragtida culimmadu inay wax ku kala duwanaato waa laga yaabaa wuxuu yidhi huwa cawrada asturkeedu waajibun waa waajib bilijmaaci oo ummadda muslimku ay isku raacsan tahay xataa fi lkhalawaati hatan iyo haddii aad joogto khalawaat meelo cidlo ah ilaa lixaajatin baahi iyo dan inay keento in cawrada la banneeyo maahane cawrada asturkeedu waa waajib haddaad dad la joogto iyo haddaad keligaa tahayba hadday habeen tahay iyo hadday maalin tahayba haddaynan xaaje iyo duruufo markaa in cawrada la banneeyo keenaya jirin masaladaana waa mas'alo ijmaaca buu yidhi ijmaaca guud waxaa soo guuriyey culimo badanoo uu ka mid yahay ibnu cabdilbar raximah tacaala tamhiidka iyo istidkaarka labadaba iyo sheekhulislaam ibnu taymiyati fii majmuuci alfataawa iyo kayrkoodba ijmaaca waa soo guuriyeen inay kala duwanayn inaad dad la joogtiyo inaad keligaa tahayna aslan xadiidkii mucaawiyata maxaydata qushayri baa uu daliisha daliila xasanka nuskadii bahs ibni xakiimin can abiihi can jaddi nabigaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam cawradda cawrada yada maxaan qarinaa maxaan sabanaynaa baa la yidhi wuxuu yidhi cawradaada waxaa qari ilaa xaaskaaga iyo addoon aad leedahay oo isreeraysanaysaan maahane inta kale cawradaada ka qari waxaa rasuulku ilaahayow dadku haddii la wada jooga ka warran baa la yidhi oo meesha lagu badan yahay wuxuu yidhi haddii aad kari karto inaan qofna cawradaada arag qofna ayuusan arkin waxaa la yidhi keligay haddaan meel cidlaa joogo ka waran markaasuu wuxuu yidhi faallaahu xaqu an yustaxaa minhu ilaahay waa ku arkaa soo maha meel ilaahay looga qarsoomi maa jirta ilaahay baa ku arka isaga laftiisa inaad ka xishoota isagaa ka mudan bini aadam haddiiba bini aadamka aragtidoodii iyo is-asturaadii iyo isqurxin aad u xilanaysay allah ka mudan subxaanahu wa tacaala halkaa waxaa laga gartay xataa keligaa cidla haddaad joogto cawradaada astur wey masaladaa hore taasaa cumuuman u daliila wa huwa asturkuna shartun wuxuu shardi u yahay lisixati salaati intaanaan shardiga gaadhin hadda cawradii asturkeedii waagi hore cawrada in la asturi waayo ceeb bay ahayd hadda horumar bee lagu gaahay oo ilbaxnimadii bay ka mid noqotay in la isqaawiyo soo ma dumarkii baa la wada qaawiyey badanaa dumarka modeelkan iyo dharkan la xiranaya desaynkaa waxaa dejiye go-aamiye rag wey sharikadaha reer galbeedka ee tartanka dumarka ugu qabta labiskana inta muhadisiintooda boqolkiiba siddeetan sagaashan rag wey iyagii dhar labiskoodii waxay ka dhigteen dhar asturayo inta badan fiican bay ka dhigteen laakiin waxay rabaan dariiqa meel kastoy maraanba meelahay rabeen ishu inay dumarka u qabatay rabaano waxaan dana kalaa ka dambeeya dumarkii haddaba modeel baa maalinba loo tori baa la yidhi marka dambena raggii baa lagu dari inta waa laga gudbay aaga qaawanaanta u go-on baa la sameeyey oo kenya ay ka mid tahay kenya xeebaheeda haddii aad tagtaan koostigaa diani bic iyo meelaha lamidkaa ah, qof maro qaba looma ogola muddo markaa usoo jirto baa dharka lagaa dhiga haddaad rabti inaad gasho haddii kale waa noqon ogow meesha diani bic waa meesha islaam ka soo galay waddanka islaam ku horreeyey hijradu taqriiban toddobaatan iyo shantii markay ahayd doontii reer benilxaaris meeshay ka soo degeen wey ilan kiristanku hadda laba qarni keliyu joogaaba waddankan xeebahan iyo afrikadan laba qarni keliyuu joogaa laakiin islaamku intaa kun sano ka badan buu joogaa ninkii laga adkaada la yar riixa waa iska caadi oo abiici weeye dhulkaan lahaynna gaalaa iska wada yeelatay hadda marka yurubna waxaa laga sameeyey tuulooyin horaan idinkaga sheekeeye dadku yar iyo weynba wada qaawan yihiin oo guriga qof kastoon kala soo bixi kara uusan jirin markaasaa waxaa la yidhi xadaarad iyo ilbaxnimada weeye marka dhaqankooduna waa ilbaxnimo keenay wanaagsanay ee diinta ku salaysnaana waa reer baadiyenimo wey innagana w waan iska qaadanayo wixii run baan moodnay ilaa lixaajatin baahi inaad qabaysataad u baahatay ma dharka qooyoo ku qabaysaa lagu dhihi maya dharka waad iska dhigi kartaa inaad xaajo gudataad u baahatay dawe iyo qof dhakhtaroo fiirinaya caafimaad baa loo baahday hadday dan iyo baahi keento hadba inta ay baahidu tahay waa la banayn karaa wa huwa sharun lisixati salaati satrigii cawradu sharun wuxuu u yahay lisixati salaati salaadu inay ka asaxdo ciddii awoodda ee dhar heli karta ciddaan dharba heli karin gadaal bay ka iman doontaa asalku qofkii dhar heli kara salaada markuu tukanayo waa inuu cawradiisa asturaa ilahina subxana wa taala qur-aankiisuu ku yihi khuduu ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin masjid kastana salaad baa looga jeedaa markaad salaad tukanaysaan ziinadiinna iyo dharkiinna iyo quruxdiinna qaata amarkuna wujuub buu faa'iideeyaa fuqahadeennuna qaaciday leeyihiin waxay yidhahdaan waxii waajib fi salaati ah asalku waa inuu shardi lisixatihaa yahay ilaa bidaliilin tanna daliil soo reebay ma laha dheh nabiga waxaa kale ala slam xadiidkii bukhaariiyo muslim wariyeyna jaabir isagoo hal mara wata buu yidhi rasuulka ilaahi oo hal maraan wata ee ka waran wuxuu yidhi in kaana waasican faltaxid bihi hadduu maradu weyn tahayna garbaha iyo wax ka saaro wain kaana dayiqan fatazir bihi hadduu ciriiri yahayna gunto haddaba in maradii la asturo waa amare oo la guntada hadday kugu yaraato wujuub baa iyadana laga faa'iidaystay xadiidkii hore bahz ibnu xakiim can abihi can jaddi mucaawiyata bin xaynata qushayrina isna laga faa'iidaysayoo cawradaada astur inaan cidi arkin baa la yidhi hadiga nabigana calayhi salaatu wasalaam weligii isagoon cawradiisu asturayn ma tukanin cawradiisu isagoo ina asturayn ma tukanin wuxuuna ina yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli saadi aragteenana u tukanaya u tukada intaa iyo in kalaba marka la isku daro bay halkaa ka caddaan inay shardi tahay laakiin shardi lisixati salaad inay tahay ijmaac maaha iyadu fa ra'aa hadduu arko fii tawbihi maradiisa bacda salaati salaada kadib kharqan dilaac iyo duleel buu ku arkay fa ka najaasati najaaso qof arkay buu la mid yahay najaasadaasoo tan la cafinaya aan ahayn wuxuu leeyahay waxaan hore usoo marray waktiga hadduu joogana waad soo celin hadduu baxayna waad qadayn waxaan horey usoo tilmaannay inay sawaabku yahay hadduu waktigii baxay aadan ogeynna inaan qado lagugu lahayn laakiin waktiga hadduu jooga aad soo celin najaasada markaan ka hadlaynay masalada salaada iyo dharku way ka duwanaan kartaa oo xataa waktigii hadduu joogo oo markaad tukanaysay aadan ogeyn daahirka riwaayaadka nusuustu waxay u dhowdahay inaan soo celis qofka lagu lahayn qofka soo celis inaan lagu lahayn bay u dhowdahay laba labadaba way tilmaamayaan mid weeye reer beni salima markay islaameen waxaa nabigu horay u yidhi qofka qur-aan idinku yaqaana ha tukiyo reerkii waa la isdhex maray oo yaa qur-aanka ugu yaqaan baa la yidhi cabdillaahi ibni salim oo toddoba jiraa la helay reerkii dhannaaba haddii laysdhex maray wiilkaa toddoba jirkaaba qur-aanka ugu yaqaana sababtuna waxay ahayd isagu nin oday ah oo suldaanada ah baa dhalay reerkuna meel biyo ceela bay deganaan jireen duqa odayga ihi sidii odayaashii reeraha u ahaayey geedkaasuu soo fadhiisan jiray ceelkaa wiilkanna isagoo yar baa biyaag fadhihi jiray dadka maka ka yimid ee nabiga soo arkee nin walba intuu yidhi qur-aankaad akhri lagugu soo dejiyey beri maqashii in ka soo xifdiyey baa jidka qaar soo mari jiray kii soo maraba duqu iman warbalmaka ka waran ninkii la sheegaya nabinimada sheegtay wax cusub ma keenay ha qur-aan waxbaan ka maqlay bal ii sheeg waxaad ka soo maqashay wiilka yarna cajalad camal buu ahaayo wixii aabbihii lagu dul akriyaba dhab waa ku dhagaa halkaasaa darteed markii la islaamay reerkii dib laga islaamay qur-aanka wiilkan yar baa u yaqaanba isagaa la yidhi tuki dadka qeyd yar buu qabay wiilku marka uu sujuudi iyo dabadiisaa la arki haweenka safka dambaa arki iska daa ragga hore ilaa haweenka ay soo dacwoodeen oo idhaaheen usturuu cannaa asta qaari'ikum war ninka imaamkiidina dabadiisa maa naga qarisaan laba maraa loo soo gaday salaadihiina dadkii soo celiya lama dhihin hadday salaadiisu baail tahayna maamuumkana baail bay noqon lahayd waxaa labaad oo isla macnaha guud tilmaamaya saxaabadu madiine marka la joogay noloshuna way iska adkayd dhar badanna lama haysan oo dadka qaar baaban hoostaa waxa uu ku guntada maahane wax garab iyo qaar kora la saara aan aqoonin walidaalika nabiga markii dee rasuulka ilaahayow midkayama tukanayaa isagoo garbo bannaan su-aalla buu weydiiye wuxuu yidhi awalikullikum awbaani om idinkaa dhammaantiin laba go wada heli kara dadka qaar baan laba go heli karin waana badnaayeen marka la tukanaya go-aa laftiisa keliya la qabo qaar baa farqaha ka dhammaaday qaar baa waxuun si ka ahaa haddii la sujuudo waxun baa cawrada muuqan jiray ilaa haweenkii la amray durbaha soo toosine raggu markuu soo fadhiista ka yar dambeeya waayo hadday durbo soo toosan nin sii juusjuusan baa cawradiisa wax laga arki dad salaad soo celiya la yidhina ma jirin wa cawratu rajuli ninka cawradiisii iyo walamati addoonta cawradeedu maa bayna asurati waarukbati xududta iyo labada lawinta udhaxaysa wey wa cawratu lxurati gabadha xortaa cawradeeduna kullu badanihaa jirkeedoo dhan weeye ila alwajha waalkafayn wejigiiyo labada cumaacumood maahane halkan wuxuu leeyahay cawradee saddex baa loo qaybiyaa cumuuman dadka marka la yidhaahdo fuqahadeenna laba daliil bay leeyihiin midna wuxuu leeyahay dib dib baan ka sheegi doonaa cawra mukhafafa waxa la yidhaahdo cawratu rajuli weeye akhafu lcawraati waa xudunta iyo lawyaha inta udhaxaysa daliil bayna leedahay cawrana waxaa weeye cawrada ugu adagoo cawratulxurati weeye oo wejiga iyo cumaacumaha maahane inta kale waa cawro cawrana waa cawra almutawasitaoo cawratu lamati weeye cawradan hadda aan ka hadlayno cawratu salaati weeye cawratu nadari waru'yati maaha ninka cawradiisu inay bayna surati warukbati tahay way asaxday imaamu daara quطni iyo kayrkii imaamu axmed iyo abu daawuud iyo waxay wariyeen xadiid cabdilaahi bni camr bn caas laga warinaya radia allahu canhuma waardaahuma oo uu leeyahay maa bayna asurati waarukbati cawratun waxa low labada low iyo xudunta ama buufta inta udhaxaysaay cawro wey fi lmadhabi sida imaamu shaafici fi lummi uu ku sheegayo waxay qabaan xuduntu ka mid maaha cawrada waa wixii ka hooseeya lawyaha laftoodana cawro maaha waase waxa ka koreeya wixii labada low ka koreeya xuduntana ka hooseeya wey haddii labada low waxa la asturo la yidhaahda iyo xuduntu waxay u soo galaan baabka la yidhaahdo maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun soo lama dhihin madaxa in kamida ah timihray gaaraan wey waxaa haddaba xudunta loo asturayaa inay cawro tahay ma aha ee xudunta inta ka hoosaysa keliyaan asturida adag si wixii ka hooseeyoo dhan u asturmo iyadana in lala xidho lowyahana waxaa marada loo gaarsiin lianna lowga inta ka koraysa keliya ku eke haddii la yidhaahda inuu wax soo baxaa dhici karta saa darteed lowga qayb kamida ama lowga waa in lagu daraa intaa wixii u dhaxeeya ninka cawradiisu isagoo asturi kara kas inay u banaanaata lama ogola haddaba fursalwaaladan gaagaaban aynu qabno ee qaar aynu banoonigii isboortiga ku ciyaarno ama bannaanka aan subaxii hore kusoo orodnayn kusoo ruclayno hadday waasac yihiin ay lowgii iyo qarinayaanna way fiican yihiin sarwaallada dhinacaasi haddaynan ahayn kulowgii qayb muuqanaysa iyo kor usoo kacana salaad laguma tukan karo cawradaa in la baneeyana lama ogola salaada marka la joogo khaarija salaa ma la banayn karaa insha allahu kitaabu libaas iyo ziinada meelaheedaan kaga hadli doonaa masl way ka sahlan tahay inta salaada ah waxaa lamida saraawiishani hadda waxaan ka hadlayay qaybta hoose wey xagga hoose xagga kore usoo noqo saraawiishii qaar dabadu muuqataa jira soo ma waa model baa la leeyahay markii tolmaha la samaynayo halka loogu talagalay hoos inay qabato iyo inta inay koraysa loogu talagalay baa la yaraynayaa way gaaban tahay inta udhaxaysa saas darteed meesha uu ka xirmayaba waa dabada bartankeedii annaga de waag hore sheekan isaga haysanin nin hadda dhinta alla u naxariisto baa nin dhalinyaro yar kibir badan buu ahaa marada guntiga macawistu baryaha bartankooda ka xihan jiray dhulkana waa jiitami jirtay marka nin odagaa ah wuxuu yidhi hamaamaah dad badan buu maagayey hebel baa waxaa biiyey hebel baa waxaa biiyey hebel baa waxaa biiyey hadda magacaabi maayo qaarkii inuu gartaa laga yaabaayo markaasuu wuxuu yidhi gunti hebel baa biiyey maradana dhulkay jiitamaysaa dabadiisuna way muuqataa wy hadda saraawiil noociia ah soomayd arag taasaa la xihan markaasaa funaanad gaaban ama meelay qabsataba aan haysaninna markaasaa la xihan rukuuciya intaa dabadoo dhan baa muuqata kaa salaadiisa waba kama jiro kuwaa salaadooda waba kama jiro mar kastoo masaajidka ku dhex tukatana qolyo dabadoodu muuqdaa kuu garab tukan in badan dhallinyaradan gaar ahaan u jeedaan waayeelka marmar bay dhacdaan nin labaan arkayo laakiin dhallinyaraday u badan tahay ilaan dhallinyaranimadu da'da keliya maahe minduqoo qalbiga dhalinyaro kaca ah jira minduqoo waayeela oo dhaqan dhalinyaro leh baa jira kaadi waa xaalad iska naadir oo naadiru laa xukma lah wey dhalinyaro modeelkii iyo sharikadihii jiniskiiya lamidka ahaa saraawiishan marka dambe ay keeneen ay dabadu muuqato badankeed salaad laguma tukan karo waxaa kaaga daran hadda mushkiladda maalin dhexa maalma dhaweyto kastuunki oo dhan baa banaanka yaallay iskaasaasuu banaadad ka hadlay soo maa halkaasaa laga qabtay kastuunkiina koruu jiraa rukuuc buu isyiri saaba kastuunka sujuud banaanku yaalla hadduuba sujuudana intan oo dhan baa banaanka taalla saa hadday salaadaadu noqoto salaadaada waxba kama jiro waayo cawradaadi makshuufo wey cawradaadi bannaankay taalla marka dhanaan salaadiinniiba khatari ku jirto iska daaya oo saraawiishan iska daaya haddaydan daynaynin shaatiyaal dheerdheeroo halkaa barida idiin joogaa qaata laakiin shaatiga iyo fanaanadana waan gaabin sarwaalkana dabada bartankeedaan ka xidhi de kolba modeelka unbaad ka aragteeno qaarna nike baa baa xayeysiisay qaarna sharkadda jiniska xayeysiisay ka soco laakiin su-aal dhalinyarada ah i weydiiyo sharkadda nike iyo astaanteedu waxay ka dhigantay miyaa taqaanaan asalka sharkadda nike iyo astaanteedu waxay ka soo jeedaa giriigan usuushoodii hore diyaanaadka aysan jireen kristanka intayna noqonin aalihadii la caabudi jiray mid kamida ah weeye neeg magaciisu marka dhaqankoodii baa laynagu dabaqay oo layna baraya ilaahyadoodii baa dhar iyo kaba iyo wax la xayaysiisa laynooga dhigayaae dee ummad haddii laga adkaado in wax la isaga meeriya waa dabiici marka waa iska nasiib dara un aalihadii majuustu caawudi jireen haddana aan dhar fiican ahayn salaadeenna ayna ku ansaxaynin dee shaqo laynooga dhigo lakiin waa mushkilad ina haysato allah dhaafiya taa waa cawradii ragga marka salaada lagu jiro markaan salaada lagu jirin bawdyuhu way ka sahlan yihiin cawrada kale oo nabigeena sala allahu alay alih wasalam ayaa baneeyey bawdihiisa laba jeer labadabana way dhacday labada riwaayadana sixaaxay ku yaalaan mid waxay ahayd maalinkii khaybar la furtay anas ibni maalik baa warinaya wuxuu leeyahay nabiga fii zuqaaqi khaybara jidadka yaryaraa ee khaybar bawdadiisay maradu ka faydantay waxaan fiirinaya buuhi bawdadiisa caddiinkeedaan fiirinayay marka labaadna waxay ahayd madiinay ahaydoo abuu muusa alashcari baa warinaya nabigu wuu tegay oo meel beeruu tegey meel ceel ana intuu dul fadhiistay oo bowdyaha bannaystay buu lugaha ka laadlaadiyey karkaarkii ama bahalkii biyaha wadaanta lagaga soo qaadayay abuu muusa alashcari baa nabiga soo raadqaada oo waraystay oo halkan uu ku jiraa baa la yidhi wuxuu yidhi nabigu maanta beertan meesha iridda laga soo galo baan taagnaanan waardi ka noqon si aan nabiga cidi ugu dhuuman abubakar oo socdoo nabiga raad qaadayaa yimid sug buu yidhi nabiguu tego rasuulka ilah abubakar baa meesha taagan buu yidhi wuxuu yidhi soo daa jannana ugu bishaareen abubakar waa galay nabigu bawdihii waa bannaan yihiin abubakarna waa la fadhiista waa la iska sheekaysta ma qarinin muddo kadib cumar oo raadinaya oo raadkooda haya baa yimid sug buu yihi waraag cumarow nabigu u tegey rasuulka ilaahi cumar baa taagan wuxuu yidhi soo daa jannana ugu bishaaree markaa waya markuu leeyahay abuu muusa walaalkay abuu caamir alashcari hadduu nasiib leeyahay maanta iban meesha jannadii baa la qaybinayaae hadduu nasiib leeyahay anuga de ma geli karee maantu iman aan iraahda ugu jooga soo daa jannada ugu bishaaree hala dhehee laakiin ma imanin xoogay markii la joogay cusmaan oo raadinayaa yimid sug buu yidhi rasuulka ilah cusmaan baa taagan buu yidhi o cumarna waa tago waa la sheekaysanayaa bawdiya nabiguna weli waa bannaan yihiin cusmaan baa taagan baa la yidhi markaasuu soo galay soo daa buu yidhi wabashirhu biljannati calaa balwaa tusiibhu dhibaato imtixaanna waa qabsan doonaa markuu soo gelayey buu marada sii daystay waa sidee baa la yidhi raggi kaleba waa joogeenoo maadan sii daysanine waa mudan yahay buu nimay malaa'igtu ka xishootay ka sariigataa nin aan ka xishoogto aan ka sariigto cusmaan baa loo jeedaa alaa astaxii min man tastaxii minhu lmalaa'ika nimay malaa'igtuba ka xishootay ka sariigata weeye cusmaane miyaanu mudnayn buu hi anna inaan ka xishoodo maradii waa sii daystay haddaba masladu cawra hadday tahay cumar iyo cumaan iyo abubakar ma kala duwanaadeen waa khaarij asalaa marka la joogo intaa wixii kasii dambeeya waxaa imanaysa mas'alada la yidhaahdo markii la ciyaarayo sarwaal bawda iyo bawdada bartankeeda jooga ma la qaadan karaa markii ma la mase la daawan karaa oo haddaan arkay ishaydu ma ku dhacday baa iman marka cawra mukhafafa way hadday jirto laakiin waxaa jira xadiidkii jarhad alslami uu nabigu ku yihi ai fakidaka faina alfakida cawra bawdadaada qari bui bawdadu cawra way soo labadaa iskaba yar hor imanayaan imaam lbukhaari markuu fiirfiiriye waa kii yidhi xadiiu anasin asnadu wa xadiiu jarhadin axwatu sixada iyo sanadka haddii la yidhahdo xadiidka anas ee khaybar bawdada nabigu way banaanayd oo tilmaamaya cawra inayn ahayn xadiidkaasaa saxiixsan haddiise la yidhaahda keebaa dadaalka iyo dembi ka fogaansho kee u dhow xadiidka jarad baa u dhowey waayo hayduba waa jaane hadda shaki waxaa jira amay noqotaa haddaad iskaba qariso dembi maadan gelin laakiin haddaad banayso amaa dambaabtay baa hadal ka jiraa khuruuj min alkhilaafi mustaxabunta wa xadiiu jarhadin axwatu saasuu yidhi alaa kulli xaal masaladaasi ninkii intaa ka badan u qildaydaya isagay jirtaa intaadi ku filan baan u malaynaya awrada qaybta labaad ee kaamilka ah cawratu lxurati wey waxaan wejiga iyo labada cumacumood ahayna lama ogola ilaahay baana yidhi walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minhaa inta muuqata mooyeen wax kale yaanay bannayn nabiguna ala sl xadidkii ibnu mascuud ee tirmidiya kayrkii werinaya waa kii lahaa almar'atu cawratun haweentu cawro wey wejiga iyo kafaynkana adilo kalaa laga ogaaday ilaa maa dahara minhaa haddaba wixii aan cawro ahayn daliil lagu soo reebay u baahan tahay waxaa soo haray tii dhexdhexaadka ahayd adoontii adoonta horta aada uma fahmi kartaano nimanka afrikaankii markaan ardada jaamacadda wada dhigan jirnay de miaal baa lasoo qaadi adoon baa lagu miaalin marka afrikaankeeni hadday adoon maqlaanna iyaga in loo jeedun bay u qaadan hadda inagoo soomaaliya oo afrikaana baaba nin addoonihii iyo adoonta iyo cabiidkiiya dhahdaan sooma sid qofkana haddii wax lagu sheegoo lagu sheegoo lagu wado lagu wado marka dambe inuu yahay ama loola jeeduu rumaystaa markaas wuxuu ku leey ardaygii ku ag fadhiyay oo isbedelay baad arki wejigiisu bedelmay tusaale addoon marka loo soo qaato markaasu shuf shuf buu ku le alcarab maa yacrifuuna miaal hayr alcabd <laughs> carabi tusaale aan addoonaynba ma yaqaanaa buu ku leey iskuulladiina dugsiga waxaa loogu soo dhigay carabtaa idin addoonsan jirtay oo idinka ganacsan jirtay nimankii gadi jiray ee takada yurub ugu weynaa addoommada loo dhoofiye takadan ingiriiska liverpool bay ahayd tuuladan liverpool la yidhaahdo oo tuulo yaroo qadiima mma waaye ma korto tuuladaasay takada ugu weynee yurub addoommada lagu gada ku tiilay maraykanna haba sheegi nimankiibaa ka dhaadhiciyey markay gumaysteen dadkay gadanayeen ee intay laayaan ay meelaha biyo gawaadhida u dhiganayeenoo bundada ka dhiganayeen ama iyagoo nool qaarkood bay dheheen carab baa saa idiin geli jirtay iyagii baa ka dhaadhiciyey marka waxoogay didmay ka qabaan iyo nin carababa addoon addoon hadduu sheego addoonkii marka inagu hadda wax badan ma fahmi karno axkaamu raqiiqi lama noolin addoommadii dhinac haddii laga eegana ragguna raggay ka mid yihiin dumarkuna dumarkay ka mid yihiin sababtii cawradaha loo astura nadarka la yidhi iyo fitanka baqitaankeediina de asalkii khilqadu waa isku mid waxaa laga yaabaa gelinka hore addoon inay tahay gelinka dambena la xoreeyay xor tahay salaadii duur waxaa dhici kartaa addoonnimo inay ku tukatay casarkiina iyadoo xora tukata waa un isla iyadii qof khilqadii iyo abuurkii iyo samayskii waa isku mid dumarkii oo dhan masalatu riqina fitan keligeed ma zuuliso waxaaba laga yaabaa inay haweenka addoommadiihi ka aada uga qurux badan yihiin oo ka muuqaal eh, dhalaal badan yihiin kuwa kuwa xorta ah oo innaga afrikaanka ah maanta intii dagaal jihaada dhacoon juullo haddaynu yurubta iyo caddaankaa soo qabqabsanno iyagaa addoommo noqon gabadheennii xorta ahaydna hays wada asturto toodii addoon weeye halkaa lowyaha iyo xudunta intay qarsato iyadoo laab qaawan magaalada ha wareegto ama safka salaada ha soo gasho warka macnihiisu qaab saasaa u dhacaya marka haddii aad eegto asalka khilqada iyo fitnada ka dhalanaya iyo cumuumka nusuusta dumar xor iyo addoon lama kala qaadin almar'atu cawratun ma kala qaadin walaa yubdiina ziinatahunnana ma kala qaadin haddii laga eegayo fitankii iyo khilqadiina hade dumarkii waa isku mid haddii qayb adu aad tidaahda lagu fitnoobi maayo inbaa ku fitnoobi carabna hore waxay ku maahmaahdaay likulli saaqiatin laaqia wax kastoo meel ku dhaca qofuu la macaan yahay baa jira sooma arag qashin qubkaan daadinay qolaa ku nool oo laga yaaba raashin kale haddii loo geeyo inuusan uba dhadhamin soo qoraha mayd arag wax kastoo nin naco qof buu u fiican yahay xataa lafaha xoolaha hilibka marka laga cuno ee la daadiyo jinka acaamu ikhwaanikum min aljinni soo lama dhihin qol wax cusub u yahay likulli saaqiatin laaqia wax kastoo adigu la nacoo cidi tuurto cid baa dafta oo qaadata mar hadday sidaas tahay qowlka culimmada ah war dumarku ma kala aha bay dhinacaa xoogaynaysaa laakiin intaa keliya ha eegin nusuusta marka la fahmayo wax curfi muqaarin la yidhaahdaa jira nusuustan way soo degtay geedo iyo dhagxan kuma soo degin dad bay ku soo degtay saxaabadii iyo salafkii ahaa salafkii iyo saxaabadii xilligoodiina xor iyo addoonba waa jireen siday u fahmeenna sidaa isku midka ah waxbay ka duwaneyd ilaa cumar laga soo guuriyey gabdha addoommahoo si fiican isu asturay inuu garaacay ama ah, waa inin garaac yidhi xortiiba isu ekeysiinaysaan banaysta madaxa hadda salafkii haddaad eegto innagu waxaan idhi kitaabka iyo sunnada aynu fahanno calaa fahmi salafi saalix soo dhihin aimadii salafka iyo saxaaba iyo taabiciin iyo haddaad eegto uu laazim uma ahaan jirin addoommadii inay isu asturaan siday xortu isu asturayso axkaamta lagu laazimiyo dumarka xortaana addoommada laguma laazimin jirin waana ta keentay a'imadii salafkii fuqahadii maaliki iyo shaaficiyo inay yidhaahdaan addoonta cawradeedu waa xuduntiiyo lowyaha inta udhaxaysa fitankanna way arkaan nusuustana waa arkaan laakiin iyagana dadkii ka horreeyey atbaacu taabiciin iyo taabiciintiiyo bay sidan ka soo gaareen oo addoontu iyadoo madaxa qaawan magaaladii iska wareegto culamo iyo caamana aan waxba la dhihin nooc ijmaac u eg baa halkaa iyadana ka muuqanaya inaan sida xortayna isu asturta loo baahnayn amaynan qasab ahayn ayib haddaan inaan sida xortayna isu asturta qasab maoo suluugii camalkii muslimiintu saasuu wada tilmaamayay fahamkoodii salafkuna saasuu ahaa waxaa imanaysa xaddee ilaa xad intaa la eg markaasaa la kala duwanaanaya qolo tiraahda qofta dumarka iyo maxaarimteedoo kale isu yihiinoo gacmaha iyo lugaha iyo madaxa iyo inay qarisa waajib maaha iyadu iyo qolo tiraahda waa rag iyo rag wada jooga ama dumar dumar wada joogay la mid tahayoo xuduntiiyo labada low keliya weeye qolo tiraahda iyo qolo tiraahda maya war iswada raaciya dumarkoo nimayahu inaga daayo waxaan waa iska ijtihaadi iyo iska faham faham weeye cumuumka nusuusta aan qaadano intaa unbaa horta loo qaybsan yahay mid bay laakiin innaga inoogu dhib yartahay innaga hadda mid bay inoogu dhib yartahay mushkiladeedu waxay ishkaal badataa markay ku haysato masaladu innaga hadda inamaba haysato baabu riqi hadda lamaba nooline masaa'ilkaa ishkaalkooda iyo tafaasiisha ijtihaadaadkooda culummada iyo muslimiinta ay qabsato ama markay dhacdo baynu u dayn laakiin masaladan waa iska ijtihaadaad taxdiidaadkan wallaahu aclam ayib cawradii hala asturaa la yidhi maxaa cawradii lagu asturayaa wax kastoo asturi kara dhar buu noqon karaa wax kaluu noqon karaa shuruudii wixii asturayay haddaba waatan halkan wuxuu isagu keenayaa taqriiban ilaa saddex shardiba ugu waaweyn wa shartu saatiri waxaa cawrada lagu asturaya shardigiisu an yamnaca waa inuu reeboo qariyo lawna albishrati jidhkaaga midabkiisa waa inuu qariyaan oo hadduu jidhku madoobaana madowgii aan la arag hadduu caddaana caddiinkii aan la arag haddii aad maryo xambalaas oo kaleeta aada qaadato ama maryaha iyo carabiga safiiqa aada khafiifka u aada qaadato ama maradu haddee iyadan hadda ayn loo bixiyey beer qaawiye ay noqdaan wax ma qarinayaan dhar sidaas ahna magaaladaba waa buuxaa dhar khafiif oon waxa ka sheeye qarinaynin dharna u egi waa buuxaa kaasayna qaar culimmadu ku fasireen wa nisaaun kaasiyaatun caaliyaatun walaan idinku sheegana maalinkai ugu yaab badnayd nineteen eighty eight kii bay ahayd xamar baan tegey galab khamiis baan xaafadda madiine aadnay aniga nin kaloo hadda imaaraadka jooga laba gabdhood baa horta iyada socday garbisaaray iska qabeen iyo diracyo laakiin aada khafiifuma ahayn annagoo leh gabdhahan laamiga marka laga fogaado ee xaafadaha la gala aada wacdidaan baa laba waxaa naga hor timid calooshoodu banaanka taallo beer qaawiyihii rasmiga ahaa qaba kuwiina hor socday bay mid ashahaadatay deedna laa ilah iyadoo madax qaawan tahay alla kuwan waa kuwii nabigu sheegay bay tiri deedna allana kuwa nabigu yii way wanisaaun kaasiyaatan caariyaatan waa kuwan aniga ninkii la socday intaans fiirin waxaa noo soo baxday gabadhan inaynan asturayn ma oga sidan ay dharka u qabto inayna asturaaddii sharcigae wanaagsanayd ahayn ma oga diintana waxbay ka taqaanaayoo aqoon la'aan ma hayso keliya in la yidhaahdo walaalay taa aad sheegtay waa xun tahaye adna dhinac baad ka soo gelin baa u dhiman iyagii way iska dhaqaaqeen annagu kuwii waan ku hadhnay cabaar wacdina laakiin way nacaayeen waa ka soo tagnay kuwiioo naga siiyey waan sii daba soconay xaafadda ay galeen baan hubsanay dhalinyaradii meesha dacwada ka wadin baan warheedha meeshaas gabdhaha gale caaqibana way leeyihiin oo gabdha rajalay u ogyihiine ha laga warqabo waxa la gaarsiiyo marka qofku jirkiisu inuu muuqda waa dhici kartaa innaga soomaalina wayna soo martaan u xamar dadkii garanayay sideetameeyadii casarkii dariiqyada gabdhihii usoo bixi jiray iyo wixii la qabi jiray de lowna albishrati banaanku yil banaankaasad wax walba ka tirinaysa dharka sidaasa mar banaan yahay markii reerkii inay iskaba dhigaan ay u banaanayd dhexdooda ay isu xirtaan iyada dhib ma laha waayo iska dhigaaba u banaanaaba marka dhir jirku hadduu midabkiisu muuqanayo kaasi dhar maaha falaa yakfi kuma filla aniga waan tukan haddaad tiraahdo zujaajun muraayad hadda nayloontaa meeshii muraayadda gelayse iyo wamaaun biyo saafin oo nadiif ah haddaad ku dhex ku tukato hadda zujaaj iyo haddaad dhalooyin intaad soo qabato aa isku xidhxidho waan ku tukanaa tiraada ka waran wuxuu salaadda ah waxaa kama jira muraayad waayo midabkaagii ma qarinayso biyo miir oo nadiif ah haddii aan ku tukadana oo dhex istaago iyadana waxba kuu tari maayaan oo ma lagu tukan karaa haa hadday salaadu janaaze tahay salaad janaaze biyo haddaan dhex istaagay ilaa halkana ma rukuuc iyo sujuud bay iga rabtaa iday salaad janaaze tahay wey salaad janaaze ma ku tukan kartaa marka biyaha adoo qaawin aad dhex istaagto oo midabkaaga la garanayo la arkayo maya wayakfii waxaa ku filan qofka marka atyiinu inuu dhoobo isdhoobeeyo baa ku filan walow waca maca wujuudi hawbi ta xataa maraba ha hayste isagoo maryihii halkan u saaran yihiin hadduu dhoobada intuu isku maluuqoy cawradiisii iyo midabkiisii qariyaan dhibaato ma laha wayajibu tayiinkii dhooba ismariska waa waajib cinda faqdihi faqdi thawbi mara markii la waayo dhoobana aad heli karto wuxuu ku leeyahay maryaha jirka qarinayaay laba mid waa la ogol yahay midna lama ogola midabkaagii hadduu muuqanayo ay khafiif tahay lama ogola laakiin hadday ciriiri tahay ay xubnihii sawiraysa dhib ma laha hadday midabkii qariso xubnahana sawirto sarwaal ciriiri aada gashatayoo taniyo dalada baryaha dhexdooda intuu galay ku dhegan ma ku tukan kartaa waxay dhaheen haa xajmiga muuqaalka korka inay sawiranto salaad ma jebisay yidhahdeen laakiin midabka in la gartaa salaad jebisa masaladii waxaa ka dhalatay haddaan dhoobo isku dhooboon midabkii wada qariyo xajmigii muuqaalkiina muuqda ka waran waxay dhaheen way asixi salaadii salaaddu way asixi bay yidhaahdeen sababtoo ah midabka in la qariya markay yidhaahdeen laakiin culimmada qaar baa yidhi xajmigu inuusan si cad u sawirayn oosan muuqan baa la rabaa muuqaalkiibaa labaa ah marka muuqaal cad iyo mudutuul mudutuul dhimala yadu muuqaalka laakiin xubnihii kala yaalyaalaan bay culimmada qayb badan ka doodeen shardigaana inuu waasic yahay shardigaa bay kaga hadlaan dharka marka laga hadlayo wa an yashmala waa inuu wada kulmiyo gaadho almastuura almastuura kii lmastuuru kii lagu qarinaya lubsan xirasho wa an yashmala almastuura lubsan fawbkan saatirkiihi waa inuu wada gaaraa inta la qarinayo xirasho ahaanna waa inuu ku gaaraa intii la xidhan jiray cawrada lagu asturi lahaa horta waa inuu wada gaaraa waa kow gaarista waa inuu ku gaaraa xidhasho aad xidhatay maxaa looga jeedaa cawrada dharkaad ku waxaad ku asturayso ma waxaad qabtaa mise waa waxaad dhex gashay baa la kala qaadayaa dhegaysa haddaba falow sallaa hadduu ku tukado fii khaymatin khaymad iyo teendhuu ku tukaday dayiqatin ciriiri ah curyaanan isagoo qaawan lam tasix ma asaxaysa waayo muunan xiranina uu dhex galay haddii aada meelahan maryo xirxirto oo khaymad aad adu intaad dhex gasha madaxa ka soo bixiso wad allahu akbar halkaa ka dhahdo khaymaduna meeshaada ku dhisantood hadhow ka dhex bixi un salaadu ka asixi mayso waayo khaymad baad dhex gashay sidii gurigii waasac iyo ciriiri wax kala saari mayso waxba bedeli mayso maadan xiranin marka lubsan xirasho waxaad xiratay waa inuu yahay ee waxaad dhex gashay oo isagu meesha taagan hadhowna aad kaga tegi karta waa inuusan ahayn lianna qofkaa laabis lama yidhaahdo qof guri galay unbuu la yahay wayushtaratu waxaa saddexaadoo la shartiyaa assatru in la qariya min alaclaa kor waljawaanibi hareeraha lalasfali hoos in laga qariya qasab maaha markaad marada xiranayso xaggan kore cawradaadu waa inay ka qarsoon tahay hareerahana waa inay ka qarsoon tahay hoos inay ka qarsoon tahay qasab maaha macawis baad qabtaa waa taagan tahay yaay arka soomaadan dhihin halkaa kore ku tuka waa yahay meel koraad fuushay annagana hoostaadaan taaganna macawisna waad qabtaa cawradaada waa la arki karaa soo maha dhib ma laha laakiin adoo tukanaya kor cawradaada haddii laga arko way buri salaadaadu xoraada kor haddii laga arko way buri salaadaadu hareeraha haddii laga arkana qamiis baad qaadatay kuwan bahalkan dheerdheeroo ilaa halkaa joogaah halkaasay coradaadii ka muuqatay batalat salaatuka salaadaadi waa buraysaa hoos laakiin maya waayo waxaa laga qarinaya waa hareeraha iyo korka taasaa shardi abuu leehay falow sallaa haddaba hadduu tukado murtafican meel kora isagoo taagan baxaysu turaa cawratu isagoo cawradiisa la arki karo min asfal hoos laga soo arki karaay aw kaana fii sutratihi ama maradu isku asturay waxaa ku yaala kharqun dilaac fasatarahu biyadihi gacantuu ku qabtay jaaza banaan wuxuu hi marada hadday meel kaa dilaacsan tahay ood gacanta ku qabato ama meel kore aad taagantao hoos cawradaada laga arki karo dhib ma laha salaadaada way asixi wayundabu waxaa sunna ah limra'atin qofka dumarkaa khimaarun mara ay korka iskaga dadaa sunnaa oo nabigeena sal alla alayh wasalam marka wuxuu leey uu leeyahay laa salaata laa yaqbalu llaahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaarin waa asturkii waajibka ahaa wey ama kamaal baa loo jeedaa qabuulan kaamilan baa loo jeedaa bimacnaa haweentu satrigu mar kasta uu kaamil yahay buu ka sii fiican yahay hal maroo go-a hadday isku wada duuduubto oy asturaadii la timaadda way asixi raggaba garbaha inay qariyaan say ugu fiican tahay dumarkuna kor waxay isaga soo dadaan oo khimaaraho madaxa iyo laabta ay ku asturaan baa wanaagsan iyo wa qamiisun qamiiskuna waxaa jirkan inta kale u wada tolan baa la yidhaahdaa hadda shaatiyadaa la yidhaahdaa kanaa qamiis la yidhaahdaa diraca haweenka qamiiska soo gelaya iyo wixii lamida milxafatun aniidatun iyo go adagoo isku dado wa tujaafiiha wayna iska yar dabcinaysaa jirkeeda si ay intay ku dhegta aynan u tilmaamin halkan wuxuu ka hadlayaa gabadhii go adag hadday isku dadoo asturo xijaabkeedii way qabtaa nabigana xilligiisa calayhi salaatu wasalaam haweenku waxay iman jireen masaajidka mutalaficaatin bimuruuihinna maa yucrafna min alhalasi go-yaashoodiibay saa isugu soo duubi jireen gabadhu asturka shuruud buu leeyahay laakiin midab gaarana ma laha qaab gaaroo su tolo yahay iyo modeel gaarana ma laha wax kastoo gabadha asturaadii sharciga shuruudda buuxiya baa asturaadii iyo xijaabkii shardiga ah sharcigaha ah mar kastoo uu sii kaamilsan yahay waa ka sii fiican yahay saa darteed gabadhu inay hoosna wax ka xirata cabuur iyo wax lamida khimaarna ay ku dada madaxeed iyo wax lamida goona ay kusii ka sii huwato yar waasicoo iska yar dabcisay si uusan xubnaheeda u tilmaamin baa sunnaah waajib maaha baa fiican wey walirajulinna waxaa sunno u ah axsanu hiyaabihi dharkiisa kan ugu wanaagsan khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin tii wey taasaa laga qaadanayaa dumarkana gaar ahaan waxaa adilo usii dheer nabiga sal alla alay slam xilligiisii buu wuxuu ku yidhi maruu yidhi maradaha soo xirta nin buu maro siiyey maradii maxaad u xihan weyduu yidhi markaasuu yidhi haweenkaan siiyey haddaba haweenka haddaad siisay waxa ka dul xirato riwaayadka qaarkoodna waxa ka hoos xidhata buu yidhi way maradu yarciriiri bay ku noqono haddii ay wax ka dul xiran ama ka hoos xiranin xubnihii iyo jirkiiiy waxbaa muuqanaya wayataqamasu qamiis buu xiranayaa wayatacamamu cimaamadna wuu qaadanayaa cimaamad waxaa la yidhaha ta madaxa lagu duubo tan hagoogtaa cimaamad maaha hagoogtu cimaamadii sharciga ee curfiga carabi la yaqiina ee iska lahayd maaha ama waxaa weeye madaxuu ku duuduubay wey tan madaxa ku duuban weeye ta laga hadlayo fain iqtasara hadduu soo gaabsada fa thawaani laba maroo laba go-a qamiisun qamiis macahu ridaaun go uu la socdo aw izaarun uu la socdo aw saraawiilu ay la socdaan fain iqtasara hadduu ku gaabsado calaa satrilcawrati cawrada inuu astura keliya jaaza bannaan inta cawrada keliya inaad asturtana kuu bannaan wuxuu ku leeyahay mar kastoo asturka iyo ziinada jamaalku uu sii wanaajiyo wuu sii wanaagsan yahay haddaad hoosgunti iyo qamiis qabto ama sarwaal iyo qamiis qabto ama hoosgunti iyo goo qabto intaba kugu filan way fiican tahay haddaad cawrada un qarsatana waa intii waajibka ahayd ee lagaa rabay nabigu alay sl slam waxaa la weydiye rasuulka ilaahayow qofkayo ma ku tukan karaa fii izaarin waaxidin hal maro markaasuu wuxuu yidhi haa dhammaantiin laba mare ma leedihiin jaabirna radia allahu canhu waardaahu hal maruu ku tukaday isagoo katabaanka dharkii kale u saaran yahay nin baa ku yidhi de oo jaabirow dharkii kale ahoo meeshan saarane maxay tahay intaa ku tukanaysa wuxuu yidhi innamaa sanactu daalika liyaraani laxmaqu milaka doqon dabaal adoo kaleetaa inuu arku ma ujeeddadaydii ahayd ninkuna su-aasha si lama hal maraad ku tukanadoo marya kala haystu yidhi wuxuu yihi dabaal adoo kaleetaa inuu arkaan ugu talagalay oo yaa lahaa buu yidhi annaga saxaabada dhannagu markuu noolaa yaaba laba mara kale heli karay buui dad intee la eg baa laba go heli karay intayda dhan hal go aan ku tukan jirnay marka wuxuu lahaa jaabir wuxuu rabay inuu tuso hal goor salaadu way ku asixi ninkana wuxuu saa ugu yidhi adoo kaleoon waxba kale ogeyn oon ogeyn hal goo in lagu tukan jiray oo berri moodaya laba goo qasab inay tahay inaan wax baraan rabay adoo kale mararka qaarkood ninku haddii uu arday aan wax badan aqoon yahay su-aashuna ka xumaato lan waxaa la yidhaahdaa min alcilmi waxaa ka mida xusnu su'aali su-aal markaad weydiinayso inaad su-aasha adab bay leedahay waana mushkilada hadda innaga in badan ina haysata wey cilmigu waa laba qaybood cilmi fi lawraaqi iyo cilmi fi laadaabi weeye awraaqda kutubta culimmadu in badan waxay ka digaan waxay dhahan iyaaka wاsaxafiya wاlmusxafiya nin qur-aanka aan macallin ulahayn oo yidhi musxafkaan ka bartayna iska ilaali laaxin badan buu qaadan nin cilmiga aan sheekh ulahayn oo kitaabtaan anigu iska baray yirina iska ilaali waayo cilmigu adab iyo suluug buu leeyahay adabka iyo suluuggana macallinkaa laga bartaa hadduu ninku kitaab baan iska barin yidhaahdo maadadii aqoontii wuu baran laakiin adabkeedii baa ka lumi tanoo kalea ka lumi su-aasha ninkaasi jawaabtani waa tacliim iyo tarbiya wey maanaa su-aasha wanaagsan bara wey maxaa saa loo yeelaya waxaa ka fiican hal goob waaa su-aasha saxdaa waxay ahayd hal goobaad ku tukatay ee nabiga miyaad ka maqashay ama hal goob haddii antaan ku tukado ma iga asaxaysaa ama xataa cawradaan asturayo waa in misa saxaabadu in badan nabiga way ka warwareegi jireen waxnay weydiiyaan waxay jeclaan jireen nin acraabi oon adabu su-aalka aqoonin inta uu yimaado qac inuu wax ka siiyo oo iska dhex dabaasho iyagu laakiin adabka iyo ixtiraamka yaqinin nin madani oo saxaabi ah waxyaabaha qaarkood hadday ka dhacaan looguma garaabi jirin si nin acraabi oo baadiya yaa muxammad bule banaanku ka yimid yaa muxammadu kuleetigu qabsan dhab saxaabada way arkaan ninkan laakiin waa nimaan la tarbiyayn waa nimaan macallin murabbia ah, helino geeliibuu la dabeecad yahay iyo duurkii u ka yimid hadda innaga dalabadeeni saxafiyiin baa la noqday aslan adabu su'aal ma yaqaan waxna ma garanay shaman xasaan baa waxaan arkay dhegaystay qiso cajiib buu ka sheekeynayay wuxuu yidhi xaj baan aadnay mina annagoo joogna baan laba salaadood baan jamcinaynay salaaddii horaan tukanay anaa tukiyey buu maxaa xasaan wey intii salaadii kale la aqimayay baan tasbiixsay subxaan subxaan allah baan idhi salaadii labaad baan tukanay markaan fadhiisanay nin dhalinyaraa boodaygu sheekh qad facalta bidcatan bui bidcaad samaysay waan naxay bui adigiyo maxaa dhacay baan idhi bal ii sheeg wuxuu yidhi sabaxta bayna salaatayni wanabiyu lam yakun yusabix waa tasbiixsatay bui nabiguna ma tasbiixsan jirin marka waa gartay bui meesha ninka laga hayo waxaan idhi bui waxaad dhegaysataa laa cindaka cilmun walaa adabun baan idhi bui waxna ma garanaysid edhabna ma lihid nabigu ma tasbiixsan jirin ma sunaysan jirin wey nabigu labada salaadoo jamcida dhexdooda sunno ma tukan jirin buu saxaabigu yihi yusabixu iyo tanafal wey xadiidkiina ma garanaysid edabtaada wax ku weydiin lahayna ma haysid saas darteed waxay culimmadu yidhaahdaan xusn ah, xusnu su'aali min alcilmi su-aasha wanaaggeedu cilmigay ka mid tahay su-aasha wanaaggeedu inaad baratana in lagu baraad u baahan tahay in lagu barana dhowr jeer inay kugu dhacdo ama mid agtaada ay ku dhacdo taa ka mid tahay waxaan garanayaa maalin madiina anagoo ardaya sheekh maxamed mukhtaar shanqiti alfaqiih ina caalima weeye buluuqulmaraamku aqrinayay markuu cashirka ka baxo ninkaasi waxaan la yaabay istixdaarkiisa iyo xifdigiisu shay abiiciya maaha wuu soo fadhiisan kitaab ma wato xadiidkiibuu aqrin xadiidkiibuu laqbayn xadiidkii buu takhriijin kadib buu masaa'ilkiisa ka hadli madaahibta culimmada adiladoodii jawaabahoodii waraaqna ma wata kitaabna ma wata keligii buu fadhiyaa nin ardayaa su-aal weydiiyey wuxu ya sheekh xadiidkaa iyo mas'alada istashkaltu haadihi lmas'ala maalinkii muxaadaradii ereyga istashkaltu inaga dhamaatay wuxuu ihi waman anta xataa tastashkila inteed aqoontaadu dhan tahay istashkaltu markaa leedahay ashkala calaya dheh buui waxaan fahmi waayedheh laakiin istashkaltu nin caalim a yidhaahda adna wuxuu yidhi alifley baa tahay eraygu eraygaagi maaha ninka alifleyga ee ardaygaa waxaan garan waayey wey laakiin waxaa isku murugtay maaha waxaa isku murugay waxaa dhihi kara nin garanaya waxaan ma isku murugsan ma iskuma murugsana nin culumaa dhihi kara muxaadaro dhan buu yidhi waxaan adabu aalib ma aha adabu su'aalna ma aha waxaan ninka aalibka ah dhaqankiisiina kamid maaha waxaasoo kale iska daaye adigoo alif jooga inaad sidii nin culimo oo weyn oo mujtahida u hadasho wuxuu yidhi adab darro wey muxaadaro dhan bay maalinkii naga qaadatay waxaan uga jeedaa marka ninka jaabir wuxuu ku haystaaye war ninka hadalka adag muxuu ugu yidhi edab darru su-aashuu weydiiyey su-aal jaahil oo caalim iska dhigayuu weydiiyey marka in qadarkiisa la tusoo la yidhahdo doqon baa tahay dabaal iyo waxma garanaysid isagaa mutay wey ninka marka la edbinayana way fiicantahay marka dhowr jeer markay kugu dhacdo adaaba iska baran sida loola jaan qaada dalabka iyo majaalistiisa adaaba iska baran sida cilmiga maadada loo baranayo adabkii cilmigana ha loo barto cilmun bilaa adabin ka shajaratin bilaa amarin waa geed aan miro lahayn cilmi aan adabkiisii lahayn cilmigu adab buu leeyahay usluub buu leeyahay su-aasheeda qaab bay leedahay waa inaad suluugiisi iyo dhaqankiisii yeelataa haddii la kale aad noqoto nin culumoo edab daran iyo sheekh afnijaas haddaad noqoto oon qashin iyo wax kastoo akhlaaq xumo afka kala xishoonin cilmun bilaa adamin manfaca ma yeesho marka ninka aalibka inuu barto wey kadib wuxuu yidhi falow laakiin yundabu waxaa uu sunnaa ninkii cawrada asturay lahu isaga waxaa sunnaa wadcu shayin wax un inuu saaro calaa caatiqihi garabkiisa walow xablan xarigba ha noqde waayo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi jaabir in kaana waasican haddii uu yahay faltaxif bi faltaxif bi maxaa looga jeedaa luqunta wax ka saaro qoortay sidaa ugu xidhan jireen sida carruurta ay u xidhan jireen go-a nabiga alay slam laba mara haddaad leedahayna mid kor saaruu dhihi jiray marna wuxuu yidhi laa yusalli axadukum fi thawbi alwaaxidi laysa calaa caatiqihi minhu shayun mare keligeedoon qoorta wax kaa saarayn ha ku tukan macnaheed haddaad kari karta wey wailaa fastazir bihi baa xadiidkii jaabir ahayo macno kala tilmaamaya fain faqada hawban mare hadduu waayo wa amkana ay u suura gasho satru bacdi alcawrati cawradii qaar ka mida waxaad cawradii ku wada asturta ma haysid laakiin qayb baad kari kartaa qaybna ma kari kartid waajaaba qaybta aad kari kartaa waajiba lianna laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa intuu awoodunbaa waajibkua intaasaan awoodaa waalmaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri waxaad awoodeen lagaaga cafin maayo waxaadan awoodin dartii xaggeed ka bilaabi laakiin wayasturu saw'atayni labada foolfoosha xun buu asturi xatman waajibahaan marka hore waa haddii wax wada gaadhahaya laftooda kow waxaad ka bilaabi labada foosha xun waa labada xubnood ee kaadida iyo saxarada asabiilaynkaad qarin waayo cawradu waxay isa sii reebreebto isa sii reebreebtaba labadaasaa ugu daran sowmaah waa labada ay ugu foolxun tahay banaan in la dhigo bini aadamkuna labadaa markuu baneeyo wuu fool xumaadaa intaad mara qabtaad quruxsan tahay laakiin maryaha inti lagaa dhigo banaankaa soca haddii lagu dhaho adiga dhanba wax qaab daroono ishaysaninubaad soo bixi oo foolxun fain amkana axaduhumaa midkood keliya hadduu suuragel yahay faqahu keliya war kale ma haysto hor iyo gadaal wax ii qariyana ma haysto hal mid baan qarin karaa tacayana alqubulu kan hore xubinta kaadida iyo xagga horaa baa waajib noqonaysaa taasaad hor qarin wa qiila waxaa la yidhi dheh ta dambe labada arrimood koobaad qarin shaaficiyada waxaa waajibay yidhaahdeen kan hore sababtoo waxaa kan loo qariyaa laba labadaba mar weeye rabbi baabaad hor taagan tahay xaggiisiina isagaa jira oo qibladiia fa innamaa yulaajii rabbahu soo lama dhih rabbigaabaad hor istaagan tahay rabbigaa xaggiisiina labada cawre tanaa jirta saa darteed inaad qarisa way tahay tan labaad labada cawra tanaa banaanka taalloon wax daboolaya jirin ta kala baryahaaba qarinaya labada baryood baaba dabada yar qarine kuwan hore banaan bay yaallaan wax qarinaya ma laha saa darteed tanaa ka foolxune kuwan hore qari culamada muslimiinta qaar baa yidhi baya ta dambaa mudan waxay yidhaahdeen laba labadaba ta dambaa u mudan iyaguna koo weeye kan hore haddaaba labada logi bawda intaad gelisa aad ku qabato sibaad ugu yar qarin kartaabay yidhaahdeen rukuuciyo sujuudiyana wuu qarsoomi karaa tan kale laakiin ma qaban kartid markaad rukuucdeen sujuuddana intaama dhaafi karidaan subxaan allahi tatahari waayo markay dadka ka dambeey fainhamkana axad waa midkood hadduu suuroobo faqad keliya mid keliyaad qarin kartaa tacayana alqubul tacliilaadka culimmada haddaba ma aragteen ninba dhinac buu ka eegaye kanna garle kanna garle midba dhinaciisa markaad la joogto fain faqadahaa hadduu asaatirkii waayo bilkulliyati guud ahaanba wax aada isa saartaba waad weyday ninkii alfaqiihu lisu baa ku helay tuugii ninkii tuugaha ee faqiiha baa ku helay markaasuu maryihiibuu kaa wada furtayba nag adoo qaawan baa keligaa lagu sii daayey salaadiina way kuu soo gashay maxaad samay sallaa wuu tukanayaa curyaanan isagoo qaawan bilaa icaadatin soona celin maayo waayo waa caajiz walaa wujuba maca alcajzi cawrada asturkeedii haddaadan kariba karin waxa waajib kuguma ama cidiba tuug kuma dhicine xabsi baa lagu geliyey dharkiina waa lagaa reebay xabsi ciqaabeed ba adoo qaawan lagu geliyey salaadiina kugu soo gashay maxaad samayn waa tukan fain wajada sutrata hadduu hela fi salaati asagoo ku jira adoo salaadii ku jira baa maradii la hela maro lagu keenay wahiya biqurbihi wayna u dhowdahay oo marada hadda agtiisa salaada taalla in olin maxay tahay waa laguu soo tuuray agtaaday ku dhacday meel aad qaadan karto soo ma dhici karto hadday saa dhacda ka waran ama xagga minallaahidaba ha lagaaga soo tuuro ama dadba ha kuu soo tuuraan aduu maradii waxaad cawrada ku asturi lahayd baad adoo salaada ku jira bay meel agtaadood qaadan karta tahay satara wuu isku asturayaa wabanaa salaadana halkaasu ka wadanayaa in lam yacdil hadduusan ka jeedsanin can ilqiblati qiblada haddaadan ka jeedsanin waayo qiblada haddaad ka jeedsata salaaddii waa buraysaa aw baciidatan ama way kaa fog tahay satara wuu is asturayaa wasta'nafa dib buu salaada ka soo bilaabayaa mar walba salaaddii maradii waa inaad is asturtee dib baad ka soo bilaabi ayib haddaan jamaacannahay ka warran wada qaawan jamaaco dhan baan nahay waana wada qaawanah salaadiina way noo soo gashay maxaan samaynaynaa watundabu ljamaacatu jamaaco waa sunna licuraati kooxdii wada qaawanayd waa dhici kartaa in lan lana wada furta imaan xabsi ku wada jiro si kalena way udhici kartaa ogow anu taasa taa soo socoteen soo wado baan qisadeedoo dhacday garanayaa meel biyo ay dad ku dabaalanayeen dharkiina bannaankay dhigteen qolyo iyaga ku xumaynaya intay yimaadeen bay dharkii kala wada tageen hadday soo baxeen xabad dharaba ma taalo raggiina waa wada qaawan yahay salaaddii waa soo gashay maxaa la samayn salaaddii maxaa la samayn jamaaco ma wada tukanaa mise wada tukan mayno watundabu ljamaacatu waa la sunneeyey lilcuraati sababtoo aan ah nusuustii fadliga jamaacada sheegtay iyaga wax ka saaraya lama hayo culamada qaar baa yidhi maya waan kala qaadaynaa ma habeen baa mise waa maalin hadday habeen tahay haa waa sunna yidhaahdeen waayo isarki isarki maayaan laakiin maalin hadday tahay nimba meel luuqa hala galo cawradooda hala kala leexdaan bay yidhahdeen waayo way is ararkayaane ayib hadday wada tukadaan jamaaco wayaqifu imaamuhum wuxuu istaagayaa wasaahum dhexdooda imaamka xaggee istaagayaa ma hormarayaa haduu hormare dee dabadiisay dadka dhahooda fiirinayaan waxay yidhahdeen maadaama satrigu maluub yahay dhexdooda ha istaago liannahu astaru lahu saasa u asturaad badan culimmadu waxay yidhaahdeen maya rag wada qaawan waxuma kala qarsoonee sunnadii imaamku dadka ha ka horeeye ahayd wax ka saaraya ma laha ee waa inuu hore istaagaayo dadka tukiyaa ninka imaamka waa iska ijtihaadaadka tacliilaadka un ku salaysan cumuumkii aan cilladaa uga saariyo inaan ka saarina waa in ciila haddii la caariyeeyo thawban maraa la caariyeeyey nin baa ku yidhi wareedhaoo maradaydan ku tuko maradaaduna cawra waxa kuma haysatid ama cawrada kuma asturayso lazimahu lqabuulu inuu aqbaloo qaataa waajib ku ah lianna caariyadu midna iyo sheegadkeedu ma badna fain lam yaqbal hadduunan aqbalin oo wasallaa uu tukada curyaanan isagoo qaawan ama makshuuf tahay lam tasix salaatuhu salaaddiisu ma ansaxayso waayo wuxuu cawro ku asturuu awoodaa mana unan samaynin wain wahabahu hadduu qof mara u hibeeyo lam yalzamhu lqabuulu inuu aqbala waajibku maaha khashyata alminnati waa tii weysada aan kusoo maray oo kaleeto wa sabaqa fi tayamumi gebagabaysiga waxaa kusoo hormaray masaa'ilu kuwa lamida oo gadashadii biyaha maryada gadashadoodaa lamida iyo wixii la ahaa fa yacuudu iyagoo kaleetaa soo noqonaya haahunaa meeshan waa laguu hibeeyey ama waa lagaa kireeyey biamani miliha beec bay tahay biamani milihaa maya mise ma aha masaailkii baabu tayamum iyadoo masalatu tayamum masalatu libaasi aad ku bedelayso halkan usoo guuri bu ku yihi iyagana wallahu aclam sal allahu alayh waali sala slam